bismi illaah <clears throat> wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam amaa bacd kelimadii aynu u ballansanayn waynu in shaa allahu tacaala guda gelaynaa ujeeddadeenu waxaa weeye in muslimiinta wixii maqlaya ama codkay u gaadhi doona haddii alla yidhaahdo la baraarujiyo waxay og yihiin ooy ka dhacsan yihiin oo yaqaanaan in lagu baraarujiyo waana qeyb ka mida dacwada ruux wuxuusan ogeyn aada barti iyo wuxuu xoogow ka ildufoo yaqaana in lagu baraarujiyaba waa diintay ka mid tahay mawduuca marka ah ee in xaaraanta laga dheeraado xalaashana la quuto waxaa muhiima in la xuso waa waajib diineed waa farad min furuud alacyaad salaadda hadda aad tukateen iyo zakada aad bixisaan iyo xajka iyo soomka waajibaadkaas farducayntae ruux walba saaran ayay la mid tahay in xaaraanta laga fogaado xalaashan la quto waa farad min furuud alacyaad shay sahlan ma aha waa waajib iyo farad diineed oo culus wey qodobka labaad een baraarujinayna waxaa weeye intaan kelimadaana u gudbin ruuxa muslimka waa inuu ogaado fal walba iyo weedh walba uu ku dhaqaaqayo uu samaynayo ilaa uu intuusan ka samaynin ka hor waa inuu ogaado xugumkeeda culummadu waxay ku ijmaaceen imaamu shaafici baa soo guuriya ijmaaca qaraafi baa guuriya khazaali baa guursha subki baa guuriya ibnu najaar alxambali baa guuriya akara min siddeed caalim baa guuriyey muslimiintuna ay ku ijmaaceen addoonka muslimka ooma bannaano inuu tilaabo qaado ilaa uu tilaabadaa ka ogaado maxay tahay ma xaaraanba mise waa xalaal ma u bannaan tahay mise ooma bannaano innagu laakiin dhaqan waxaa inoo noqotay kis yaroo lacaga ninkii helaba inuu iska boodo oo u fardado suuqa galo isagoon ogaanin shaygan xukumkiisu muxuu yahay haddaad guursan haddaad beer fali haddaad dhaqan kale ku dhaqaaqi hadda waad fadhidaane masjidka kama bixi kartaan idinkuun ogaanin ka bixiddu xukumkeeda soo tusaale gaaban ma aha waad fadhidaaye ma istaagi karta adoon ogaanin inaad istaagto xukumkeeda shareecadu sidaas wax u cadaysa laakiin waxa iyagu waxa weeye wax iska qulban oo isdhexbooda wey muqadimo yar ayaan ku bilaabaynaa mawduucu waa mawduuc bilaadhan oonan soo koobi karin tataabasho yar un baan ku dulmarhaya oo ninku tabay kaama tegin ah mawduuca inaan tabnay oon xusno keliya un baan oga jeedaa waxaan hadda soo koobi karo ama fadhiyo lagu koobi karo mawduucu ma ah muqadimada koobaad ikhwaani waa inaad ogaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala intaan camalka saalixa u ina farin ayaa wuxuuna faray inaan xalaasha quudanno yaa ayuha rusul kuluu min aayibaati maxaa daba yaalla wacmaluu saalixan camalkii saalixa ee janno lagu geli lahaa waxaa ka horeeya o ilahay amarkiisa ka horeeya in xalaasha la quuto xaaraanta laga fogaado culamo waxay leeyihiin amara subxaanahu wa tacaala biakli اطayibaati wاlxalaali qabla almri biاlcamali الsaalix ilaahay wuxuu ummaddiisa faray in xalaasha ay quutaan oy xaaraanta ka fogaadaan intuusan farin inay camal saalixa la yimaadaan dunidan aynu ku nool lahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inugu galladaystay inaan si ka qiimo badan xayawaanka kale uu aadamahu u noolaado sidaa darteed baa ilaahay inugu madnaysto wuxuu yihi walaqad makannaakum fi اlardi wajacalnaa lakum fiiha macaayisha qaliila maa tashkuruun ilaahay nolol buu inoo diyaar gareeyey caqli buu ina siiyey asbaabtii iyo dariiqooyinkii lagu noolaan lahaa oo dhan buu sahlay taana waxay mudan tahay inaynu ka shukrin oon ka mahadnaqno faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah huwa اladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakiba wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur mushkiladu aan lagu baraarugayni ta damba wey intaasoo hore hada waa sax laakiin ilahi wuxuu daba dhigay oo ayadda ku khatimay qodob khatar ah wa ilayhi nushuur macnaheedu waa maxay muslimow ama aadamow noolow adduunkaas rabbi kuu ballaadhiyey ku noolow wixii rabbi kuu fasaxay ee khayr raadso waxaad dhaqi karta dhaq waxaad dhali karta dhal waxaad eh, calfan kartaa calfo laakiin waxaad ogaataa inay jirto maalin aan kula xisaabtamayo wa ilayhi annushuur ilaahay xaggiisa unbaa loo laaban axad kaloo loo laabanna ma jiro hadday sidaa tahay ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu maankiiyo maskaxda ku hayo wax walba adduunka uu ku sameeyo inay jirto maalin rabbigii subxaanahu wa tacaala uu la xisaabtami doono xisaabta ayadaa su-aalaha kugu iman doona waa inaad haddaba su-aalaha jawaabahoo diyaar garayso jawaab walba ma ahe waa inaad jawaab saxan diyaar garayso su-aalaha u diyaargarow su-aalaha jawaabahaad ka bixin doontana jawaabo saxan inay noqdaan ku talagala adoo nool nabigu waad garanaysaa xadiidka saxiixa fi saxiixayn in addoonka la weydiin doono afar arrimood maxaa ka mid ahaa in la weydiin doono asagoo ilaahay hortiisa aan ka dhaqaaqin banka qiyaaman ka dhaqaaqin baa la weydiin doonaa maalkan uu haysto xaggee buu ka keenay xaggee buusu ku bixiyey waa su-aal jawaab u baahan ilaahu waddo xalaalaan ka shaqaystay meelihii aad rabtay eed jeclaydna waa ku baxshay haddaadan dhihin xalaaluha xisaab wa xaaraamuhaa cadaab nabigaa yidhi calayhi isalaatu wasalaam maalka iyo dunidu wixiisa xalaasha ana xisaab adag baa ka taal wixiisa xaaraan ahana cadaab baa ka yaala ilaahay subxaana wa tacaala cadaabka asagu naga najeeyo ayaynu ka baryaynaa waxaan kaloon xusaynaa muqadimada intayna ka bixin aadamuhu in badanoo ka mid ah ama badankoodba waxaa khatar geliya waxay dhararsadaan ama tiigsadaan irsaaqadii rabbi subxaanahu wa tacaala u qoray dhararsigaa ama tiigsigaa wuxuu ku kalifayaa marka dambe inuu madax madax iskugu tuuro waxaan bannaanayn ama uusan ka fiirsanin biyo cabaal meeshanba ku jiraa xoogow shaqaa ka jirta war ma lagu noolaan hebel baa intaa ka helay hebel laba sanuu maqan yahayoo hooyadiina guri weyn buu u dhisay aabbihiina uu xajisiiyey asaguna afar dumar dumaroo ka gursadaan leh orod baad sii daynaysa war maxay ahayd ma xalaalba ma xaaraanba muxuu kharibay la isweydiin maayo maadaama suubanuhu aadama loo soo diro inuu wainaka latahdi ilaa siraaطin mustaqiim lagu yidhi walikulli qowmin haad cudurkoodana og yahay wuu ka diga arrinkaa asaga inaa irsaaqadda ilaahay iyo calafka rabbi kuu qoray intaad tiigsato ama dhararsato aad balaaya ku dhacdo nabigu waa ka digay xadidka ibn mascuud radi allahu tacaala canhu waxaa ku yimid xadiidkaas nabigu wuxuu yidhi camal janna idiin dhowaynhaya ma jiraan ilaa hadduu jiro waan idiin sheego waa idin fara muslimiine eh hadduu jiro camal iyo fal naar idiin dhowaynna waan idinka digay waa laba qodob wax walboo khayran ogaa ood janno ku gelaysaan muslimiinna waa idin sheegay subanu calayhi isalaatu wasalaam wax walbood ku kasbanaysaan ilaahay cadhadiisii iyo naarna waan idinka digay markaasuu nabigu wuxuu daba dhigay falaa yastabdi'anna axadu minkum risqa midkiin yuusan tiigsanin ama dhararsanin saad u taqaanba erayga anu ma aqaane iyo waa waxaad kugu soo daaho maxaa la yidhaha soo dhararsi iyo tiigso lama yidhaahdo yaan la tiigsanin ama la dhararsanin midkiin irsaaqadii rabbi u qoray subxaanahu wa tacaala inna jibriila qad nafatha fi ruuci ana axada minkum lan yakhruja min addunya xataa yastakmila risqa jibriil baa ii waxyoodoo ii sheegay midkiin dunida inuusan ka baxaynin ilaa u dhammaystirto biilkiisa wixii biila rabbi kugu talagaa adoon calfanin dunidan ka bixi maysid marka maxaad gaaska iskugu kicin oo istira iskugu ridi ood balaayo u tiimban madaxmadax iskugu tuuraysa yacni kolba intaad rumaysan tahay ilaahay qadarkiisa iyo qadahiisa kolba iimaankaadu la eg yahay yaad xumaha ka sarrigataa wanaaggana ku baydhaa xaqiiqa jirta wey ama wadaadku ha koofiyad weynaado ama caawo ha ooyo xaaraan iyo xalaal markay timaado nin walba wuxuu xaraanta ka fogaada xalaashana beegsadaa kolba intuu iimaankiisa u dhan yahay waa meesha dadka lagu imtixaanee lagu kala baxo wadaaddo badan weysadu kaga jabtay xer badan ay ku fashilmeen si taraawiixdii tahaajudka uu ooyahayo yaa xoogow carab dhaqaa soo bixi carab dhaqaasu ku nafbaxahaya aafo taallo wey waa aafo taallo waxaan aragna wey ma aha kaftan nabigu wuxuu alayhi isalaatu wasalaam faاtaquu اllaha ayuha الnaas waأjmiluu fi الطalbi fain istabطأa axadukum axadu minkum risqah falaa yatlubhu bimacsiyat اllaah faina allaha laa yunaalu fadluhu bimacsiyatih nabig wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam dadow ilaahay ka cabsada oo waddooyinka aad ku raadinaysaan irsaaqadda iyo biilka iyo nolosha iyo dhaqaalaha wanaajiya waddo gobannimo xalaal ah quruxsan aan ceeb lahayn xaaraan lahayn wax ku raadsada haddii midkiin uu xoogow irsaaqadii soo daahdo oo uu yidhaahdo labaatan sanaan isli taaganahay shilin waan ku soo bixi lahay nimankii baasha tiin badan ku waa guryaha taagtay ballamka ilahi aan u fadhinayninbo wuxuu idhahaa degdegi macsiyada ilaahay fadligiisa laguma gaadho waxan waa adduunyo saacada yar berri baa qalaf karikoobaan ku geyna ama langaataan kugu xabaalayna waxaadina carruur iyo haween iyo dad aan shuqul ku lahayn ka farxalnay maxaad marka faa'iida adugu adduunyadaadii iyo khayrkaadii baa waxaad horumarsatay ilaahay fadligiisa yaan lagu raadinin iyo irsaaqadiisa wax macsiya ah degdegaa bini aadamku wax ku duuban weeye qisa dariifoo aad u badan ee jamaaca min asalaf sheegaan shacbi baa ka mid ah abu nacaym baa filxilya ku sheegay waa qiso xikma ah oo lagula baxahayo hadal murti weeye hadal baa lagula baxahaya shacbi wuxuu yidhi waxaa la sheegay shacbi waa min ami taabiciin waad garanaysaa nin baa wuxuu ugaadhsaday qabsaday shimbirta la yidhahdo qumburowga qumburow ma taqaanaa oo qoolleyda qoolleyduu ku dir yahay laakiin wuu ka yar yahay qooleyda dirkeeda laakiin wuu ka yar qumburow baa la yidhahdaa shimbirtaasuu qabsaday nin markuu dhab siiyey yay la hadasho waxay tidhi nin yahu ha idilin bay tidhi haddaadan idilin saddex xikmoo ku anfacdaan kuu sheegi bay tii wuxuu yidhi maxaa u dan leeda waxay tidhaahdaa aniga hadda haddaad idishood i cunto hilow iyo jeel aad hilib u qabto waxba kaaga tari maaya gaajo ku haysan horta kaaha qabtiri mahayo waxaad ii dishaaba horta bilaasha ayadoo sidaa tahay haddana laba saddex xigmaan kuu sheegayahay inaaday dilin haddaad go'aansato aansato waayahay buu idhi waxay tidhi xikmada koowaad markaad isii daysaan kuu sheegaya xikmada labaadna markaan geedkaa fuulaan kuu sheegaya midda saddexaadna qowgaa dheer markaan dhakada kaga istaago ayaa kuu sheegaya culummadu hadal bay kula baxayaan waana xaqiiqo jirta hadde marka bini aadamka la fiiriyo markaasuu sii daayey waxay tidhi xikmada koowaad waxaa weeye laa talhafanna calaa maa faataka cafan yaana khaldan waxay tidhi intaadan isii daynin horta mid baan kuu sheegayaan wax aan aan kaa tegin mid baan kuu sheegay markaad isii daysana oon geedka fulana mid baan kuu sheegay markaan qawga fulana mid baan kuu sheegay ta koowaada waxaa weeye wax ku dhaafay bay tihi haka qoomayn sidaaduba wax ku dhaafay shallaytiyo qooma yuusan kugu reebin dhiig karna yuusan kugu ridin waa laga socdaa way ku martitaa haka dabateg waa gartay buuhi geedka markay fuushay iyo wuxuu idhi tiisaad labaad xigmaddii labaad i ballan qaaday soo daa waxay tihi laa tusadiqanna maa laa yakuun annahu yakuun ha rumayn bay tidhi waxaan dhicin inuu dhici doono waxaan hadda adaa arag oon aadan hubin inuu dhaci dhici doono ha aamini kadib markay geedkii fuushay bay la hadasho waxay tidhi doqon baa tahay tidhi maxaa yeelay nin ayaan darono nasiib xunna waa tahay tidhi haddaad i qabsan lahayd ood igowrici lahayd meeshaa dhuuntayda ee gulgulada ama xawsala la yidhaahdo waxaa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto labaatan diinaar oo labaatan midqaal culays buu dhan yahay labaatan labaatan ku dar afartan dinaar oo dahab ah waa taqriiban boqol iyo toddobaatan garaam oo dahab ah boqol iyo toddobaatan garaam oo dahaba gabdhaha lagu guursadaa hadda soo maa qaybna meer baa loo siiyaa qaybna guriga lagu dhistaa marka waxay tii nin ayaan daran baa tahay oo nasiib xun intaad qabatay anoo meeshan dahab iiga buuxay iyo dollar iyaad isii days aad buu ninkuu u shallaytoodo waa qoomameeyey markaasuu ku yidhi waa yahay markuu ilmada iska tiray buu ihi intaa gartaye bal tii u dambaysad ii ballan qaada shaydaan baa tahay tii u dambaysay bal sheeg xikmadii u dambaysa markaasa waxay ku tidhi seen xikmadii u dambaysay saddexaad kuugu sheegi adoo labadii horeba halmaamay maxay horaan kusoo tidhi wax ku dhaafay ha ka shallaytoon waxaadan hubinna hubaal ha ka dhigin labadaasoon kuu soo sheega ood hilmaantaye midda saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tir doqon baaba tahay haddana waxay tidhi inaad doqon tahay waxaa tusaysay tidhi ariga qumbarow baa la yidhaahdaa waxay tihi baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo luddiiyo dhacaan waxaan leeday laysku daro culaysaygu labaatan midqaal ma gaadhay tihi waad ogtahay waxaanan kuu sheegay meeshaan inay ku jirto afartan midqaal seed horta u rumaysay tir dabaalnimadkaada seed u rumaysay ayadoo dhan baan dhannayn <laughs> waxaan aan konton garaam ka badnayn oo waad aragtay intay leegta waxay tihi laf iyo lud iyo tibi iyo baalke waxu dha hadi daro ma dhanni wixii aan kuu sheegin nuskii xataa ma dhanni waadna rumayso wa adigaa oohaye ilmada duuga hayele lacag baa dhaaftay iyo dollar baa dhaaftay cagku iyo cagku fartaad qaniisantaha marka waxay culammadu mithaalka u keenaan waa mithaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo imaansamidu balaayo badan bay kaa badbaadaysaa hunguri la-aantu ama iimaan la-aantuna waxay kugu ridaa balaayay ku dhex fidhisa caqiida darrana way kugu abuuraysa inaad been xataa rumayso been aada rumayso afartan midqaal oo dahaba ah, xaggee laga shimbar ma shimbirta wada garta hadday xaggay tahay midda kale qoollaydu meesha waxooda kuma qaadaba midda waaweyn qayb laakiin qumbirogu wuy bahl yaroo halkan ka gaaban weeye qoolida nuskeeda maba qaadi kara waxaas o dhan wuuna aaminay muhiimaddu marka waxa weeye degdega adduunka iyo xooladoonku iyo biilraadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu soomaaliya yayse idinku ridin meelo daran sayidkaa qolyo u duurxulayaan qaraabana markaas wuxuu leeyihin gurigu ree hebel wuxuu ka ridaa hogobyo shaydaane ree hebelki sheegi maaye wuxuu ihi hungurigu ree hebel wuxuu ka ridahayaa hogobyo shaydaan hungurigu wuxuu kaa tuuri dakhal sheeb qawyuu kaa tuuri laago bad qolyo sumayda arintay dhendheen baan baan raadinaynaa iyo iyo miir kuli baan raadinaynaa waagi dambe iyagoo waala naloo keeno qur saaray somayd waxaan waa aad in looga fiirsado u baahan yahay intaa muqadimada waxaan kaga gudbayaa keli qayb ku saabsan alxahu calaa alab alxalaal shareecadu ummadda inay ku caraabisay oy aada ugu tirtirsiisay in la raadiyo xalaasha la dalbo axaadiis badan baa ku timid carrakawa ina yar baynu ka insha allahu tacaala xadiidkii caanka abi hurayrad garanaysaa meel waad ku martee nabigu wuxuu uhi alayhi salaatu wasalaam ilaahay waa wanaagsan yahay waxaan wanaagsanayna ma aqbalo mana yeelo ilaahay wuxuu mu'miniinta faray wuxuu ambiyada iyo rususha faray yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna caliim ya ayuha aladiina aamanuu kuluu mima razaqnaakum kuluu min ayibaati ma rasaqnaakum xadiidkii dheeraa maxaa ku jiray kadib nebigu wuxuu ummadda u sheegay inta arartaa markuu u soo qadimay wuxuu ka sheekeeyey nin safar dheer soo galay aad u basaasan habaas ku duuban yahay rafaadsan gacmaha taagayo ilaahay baryaya subxaanahu wa tacaala oo le ilaah waxay sii nabigu wuxuu yidhi sidee ninkaa ducada looga aqbali maxaa yeelay xaaraan baa lagu soo koriyey xaaraan buu cunaa xaaraan buu cabbaa fa annaa yustajaabu lahu waxaad ogtihiin ducadu gaala xataa laga aqbalaa laakiin ka muslimka markuu xaaraan cuni yahay way adag tahay ducadiisa in la aqbalo reerkii dumisaa caqligay dhaawacdaa iimaankay baabi'isaa bacdu ahli cilmi waxay leeyihiin shayga xaaraanta xataa aadan ogaanin adoon ogeyn xataa dad cunto wuxuu beeraa qasaawat alqalb qalbi adayg buu keenaa qalbi ingeyg buu keenaa inaadan danqanin wacdigu ku diirinin ayadaha qur-aanku aysan ku taabanin aadan duxinba ayay keenta oo shayga xaaraanta wuxuu ka dhigan yahay hilib dixiri galay miyaa la habayn karaa had wuxuu ka dhigan yahay shay sumaysan shay sunaag haddaad cabto adoon ogeyn iyo haddaad cabto adoo ogba soo ku dili maayo khamra haddaad cabto adoon garanayn iyo haddaad cabto adoo garanba dembigunbaa kala duwanba mooyeen xagga waxyeelaynta iyo sarqaamintu nin walba soo duunduumi maayo oo dhicdhici maayo xaaraantuna waa sidaasoo kale dhn bacdu ahlicilm waxay leeyihiin ama ogow ama ha ogaane markaad cunto waxay kugu reebaysaa saamayn iyo raad xun bay kaaga tegeen markuu u yarya qalbigaa ku ingegaya wax kudu aad ku duxaysa iyo wax kudi ku dira midna ma jira irsaaqadana waa xidhaa burburna waa keenta xanuuno badanna waa laga qaadaa waad aragtay hadda soomaali xanuunayn qabi jirin baad kulligiin qabtaan maxaa yeele waxaysan cuni jirin baad cunteen waxyaabay duqaydu ka sariigan jireen iyagoo idinka aqoon yarba ay idinka sariiganaynin ood horumar moodeen ood xalaal moodeen weliba lagu dhagaadagayo lagu dagaalamayo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ku caraabinayo muslimiinta xalaasha inay quutaan camal wanaagsanna raadsadaan wuxuu ugu halqabsaday oo ku yidhi axad bini aadana ma cuno wax ka khayr badan wuxuu asagu shaqaysta min camali yadi nabiy llaahi daawuudna wuxuu ahaa nabi qiimo badan oo cunaa wax xalaal ah oo xoogiisa ku shaqaysta midkiin inuu xaabo gurto xarka qaato ayaa oga khayr badan inuu bini aadanka dawarsado oo gacanta u dhigto wuxuu nabigu ummadda u tilmaamayaa inuu ruuxu isku filaado xoogsado ummadda ka maarmo asagoo xalaashana ku dadaalaya dhibaatooyinka ankokoobe dhibaatooyinka ay leedahay xaaraanta la cuno yaan dhowr qodob ka tilmaamayna dhowr xadiid nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii jaabir wuxuu ku yidhi waxaad ogaataan annahu lan yadkhula aljannata laxmun nabata min suxtin ay min xaraam waa war cad wey muslimiinoo ogaada janna ma gelahayo nin hilibkiisu ama gankiisu ku baxay xaaraan casho xaaraana qada xaaraana quraac xaaraana nin jidh hilibkiisu wax walbad calfotaa dee dhiig baa ka dhalan oo dhacaan baa ka dhalan oo laf ilud baa ka bixi janno geli mahayo hilib ku barbaaray xaaraan xaaraanta haddaadan iska baranin oodan adugu aqoon yeelanin wixii kaa qorsomaadowdaad caalimka aadan weydiinin ooda diintaada ilaashanin waxaa la yaaba ama isweydiin mudan sidaad naar uga badbaadi lahayd haddaad adugu faylasha isgoyso xaggana aad doonayso inaad baasto ma suuragalba adiga baa wix balaayada faraha ku wata khawla alansaariya xadiidkeedaad garanaysaane fii bukhaari wa axmed nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam ina rijaala yatakhawaduuna fi maali اllahi bigayri xaqin falahum الnaar ciyaada biاllah nabig wuxuu yihi dad muslimiinta ka mida ama aadamaha ka mida ayaa waxay dhex tiimbanayaan oy maamulayaan hanti iyo xoole ilaahay falahum naar naarna way leeyihin yatakhawaduun ay yatasarafuuna fi lmaali bigayri xaq xoolihii aada lahayd eed xalaasha ka shaqaysatay eed adugu ku dhiiday ee xalaasha haddaad si xun u maamusho ood xaaraan u isticmaasho oo meelaan bannaanay aada ku bixiso nabi wuxuu yidhi falahum naar haddaad marka hore xaaraan ka keentana waa n weeye laxmun nabata min suxtin waxaa weeye janno geli maayo haddii markii aad xalaal ku shaqaysa aad jid xun ku bixisana waxaa weeye falahum الnaar ina rijaala yatakhawaduuna fi maali اllah bigayri xaqin falahum الnaar ciyaada biاllah haddaba marka waxaad ogaatay maalku marka horeed shaqaynaysana waa inaad meel xalaala ka shaqayso markaad bixinaysana aad ku bixiso meel xalaalo ilahi raalli ka yahay intaana cilmigii iyo iyo maskaxdii lagu maamuli lahaa ee diineed waa inaad hayso haddaadan marka garanayninba maxaa xalaala maxaa xaaraan ah haddii aad heshaan xadgeed ku bixisaa aadan garanaynin haddee shaydaan baa kugu ciyaari siduu kubadda xagga u tuur xagga u tuur xagga u tuur marka dhibkaasi dhib jira weeye muslimiintu in aad iyo aad uga dagaalamaan iska ilaaliyaan baa loo baahanyahay waxyaabaha aada loogu aafoobay ee hadda muslimiintu ku daateen ee waagi dambaba la qarsaday ee la sharciyaystay ee markii dambe laga dhigtayba dhaqan caadi ah wagra la qarsan jiray ribadaa ka a shalay markii muxaadara la iclaamiyey baa wadaad banaanka ila istaago ui wadaadow mawduuca inaad iska daysaa ila quman maxaa jira idhi casarkii halkaa wuxuu ihi nin aan xaar aan cunaynin nairobi ma joogo iska daa mawduucan ummaddaad isku dhacaysaa warda anugu cidna tilmaami maayo ma in diinteenii wax laga sheeg sheego oo ummadda la baraarujiyaa dhib noqotay yacani wax xaqiiqa jirtu ka hadlaaya mise waxaad ka biqiba adiga inaan ku magacaabay illa dadkaan sheeg sheegaaye maya wuxuu yidhi haddaad unta isheega laakiin hawshaa nin walba halkaasi u joogtahay farxa ka qaad buur taa macnaheedu waxaa weye dhibkaa sii socdayaan yaan laga hortegin aafadaas marka waa aafo jirta aad muslimiintu inay u daxadaraan isu ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay jaabir muxuu yihi nabigu wuxuu lacnaday aakila الriba wa mu'kilah wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawa mushkilo wey nab wuxuu hi ribada ninka cuna nabigu waa lacnaday buu ihi naxariista ilahi inuu ka dheeray oo ku habaaray ama waa jumla khabariyo nabigu wuxuu sheegay ninkan uu lacnadan yahay yaa kaloo yaa isna lacnaday ninka siiya ribada ka qaata iyo ka cunsiiye siiya bixiya bangigii wuu bixinaya kamberigii baa bixinaya nin baa ku siinaya aduguna waad qaadanaysaa ama bangigii kuns wuu ku cunsiinaya aakilka iyo mu'kilku oo ka cuni siiya bimacnaa waa maxay waa aakhid iyo mucti bixiye iyo qaate labadu waa lacnad ilaahay baa ku dhacday waxaan kaloon baadbaadaynin wakaatibow ninka rasiidka qoraaya ee manajarka ah ee waraaqaha feermaynaya ee saxiixaya ee rasiidka kuu goynaya ee kuu soo saarahaya akoonku meeshu wax kuu maraya intaad bixisay inta kuu dhimanaya xisaabtaa yartaa sa u fiiriso waraaqaha ninka qoraya waa malcuun ee ku saabsan hawsha ribada waxaa asna malcuun ah wa shaahidayhi hawshaas meesha ka dhacday ganacsiga iyo caqdiga iyo heshiiskaas igrimintigaa la gaahay ninka goobjoogka ee maqraatigana waa malcuun meel ay taabato oon lacana taabanayn riba ma jirto ninkii sagirhkiisa martaba qayb n qayb lacnadu qaadahaya shareecadu waxay noo sheegtay yuhuud inay cadhada ilaahay qaybsadeen qoys qoys u qaybsadeen nin nin hadda la ribo waxa weeye inti ka agbaxdo oo dhan way qaybsanaya nin walba wuxuu qaadanhayaa kaa intu qaatay in le hum sawa ilaa nabigaa yidhi alayh isalaatu wasalaam xadiidkii ibnu maaja bisanadin xasan waxaa ku yimid nabiga wuxuu habeenkii laydheelmiyey iyo waxaan soo maray qolyo calooshoodu ay la eg tahay guryaha waaweyn ee dabaqyada calooshii intay dibirtay waxay la eg tahay guryaha haddaad dhisataan ka waaweyn wuxuu yihi nabigu fiiha alxayaatu turaa min khaariji butuunihi caloosha intaa la ega guriga la abeesooyin baa ka buuxda oo bannaanka laga arkaayo ruuxa banaanka taagan ninka calooshiisa arkay arkaya waxa mase dhex socda abeesada abriska jilbiska saa u yaacahaya banaankaa laga eegaya ilaahay baa ceebeynaya faqultu man haaulaai ya jibriil waxaan idhi jibriilow nimankan dadkan maxay ahayn weligiiba waxaan oo kale maarag arag nin calooshla la eg buurta uxud haddana waxay ku dhex jireen masa ama halaqa ama balaayaa la arkahayo nabig wuxuu uhi haaulaai jibriil wuxuu ihi haaulaai akalatu riba kuwaasi waa kuwii ribada ku dhaqmi jiray ribada cuni jiray adduunka kaladii yatakhabathu shayطaanu min almas qolihii lagu soo yidhi weeyeed garanaysa alriba sabcuuna baaban aysaruha an yankixa arajulu umma xadiid xasana ama saxiixa bacdu ahlicilmina ku sheegaan dacfi inuu sugan yahay baana xoog badane nab wuxuu ribadu waa intaasoo albaab sabcuunka xataa waxaa weeye waa qaayo waa taqriib bimacnaa wax fahansiin weeye intaasoo nooc bay noqotaa ribada oo ugu dambiya waxaa weeye ninku inuu hooyadii ka sinaysto ciyaadan billah ribada ugu dembiyar waxay la dembitaado hooyada xaas ka dhigtay hooyada oo xaas laga dhigtana shareecadu waxay tidhi waa maxay fuqadu waxay dhi ninkaas waa gaal niman baa yidhi hadduu meher ku xidhaba nimanna waxay dheh may waa in la dilo ma baryaane ma badbaadaa weligii xataa hadduusan guursanin oo uu yahay khayru muxsan waa dil niman meel ba ku dhuftay dembigu u yaraa ribaa kaa yaa la garab dhigay xadiid kale nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam alriba wain kaura faina caaqibatu tasiru ilaa qullin ribadu marka horey ku bulaalin waa lagu bulaalaa oo kor baad u socon sidii ninka reer macalin ilahu dhegtaadan wadaalo yaskuu ruqin buuhi marka kor baa laguu wadi mid reer macalin xoog halihii baa u dhalay nirga u dhalay oo nabad baa iskugu yar hagaato roobkii baa u da-ayo reerkii wuxuu arka kor isu ariga oo wixii neefkii curtaba dhadig u dhalhayo xare iyo nayle iyo u dhalanhayaan buu arkay lo-di weylay dhalaysa geelindiguu dhalahaya gabadhi umushana wiilun bay dhalaysa wuxuu hi ilahi dhegtaadna wadaaye oo kor baad noo wadaaye allah ise kuu go-in buur marka waxaa weeye marka waxaan oga jeedaa ribadu marka hore kor kuu wadi intaa waa kafta masaajid aad fadhidaan yaa la qosli marka waxaa weeye ribadu marka hore waxaad moodi inaad ku balaashay ood badbaaday ood kor u kacday oo soomaaliya wax dheerta oo muslimiinta ka fiicanta waagi dambana way kula go-aysaa nabigaa inoo sheegay soomaalida kenya joogta gobol gobolladeeda ka mida ay degan yihiin ama degma magaalo ka mida yaa dadkii soomaalida joogay macal wadaadahoodii baa hadda ka hor ribadii laga keli waay ku daatay nairobi xaafada dhan bay qabsadeen waa intayna idinku soo qixin la socda intii intiinii ka timid xagga hadda waxba sheegsheegi maaye intaydin soo qaxin wey hadda waa la og yahay waa la yaqreen oston way yaqaanaan gobolkii iyo degmadii waxaa samaysay raggii ku dhacay hawsha oo dhan hadda way dawarsadaan nin walba waa loo qaaraamaa nin maanta biilkiisa la bixi karaa ma jiro kulligood waa la yaqaanaa rag badan ilaa dhowr iyo toban anugu laga baro hebel baa kamid ah hebel baa kamid ah nabiga xadiidkiisi baad fahmaysa ribadu marka hore ha ku bumbuunayso waagi dambe waa lagu khaariqaa waa la dawarsadaa ka kabaha gacmaha la gashta lagu qadanaya waa dagaagaysa ummadduna weligood kee ah waxay dhi waa kii raba cunaha haddaa lagu garaabi maayo ribaa saa u gashay soomaaliya kugu dabawadi wixii marku u baxa hataa kaa reebi maayaan urwaan toobadkan xataa kaa dhegaysan maayaan marka magaxxumo adduun iyo rafaad iyo burbur ribaa iskale waa xaaraamta culculus ee hadda lagu aafasan yahay ka mid tahay xadiid kaloo axaadiidta ka mida ah waxaa ku yimid ra'aytu laylata usriya bi rajula yasbaxu fii nahri damin wayulqamu alxijaara fasa'altu man hada faqiila li aakil riba nabigu waxaan arkay lay dhelmiyey yaan arkay webi webi ah bad dhiiga ah, nin ku dabaalanhaya soo dhowaado oo u yimaado hiriqa ayuu afka la qaaday dhagax weyn ba afka lagaga jabinaya wuu la qahaya afkaa loogu tuuray kadibna wuxuu ku noqonaya haddana uu soo dabaalay ninkii sidaa loo cadaabaya waa maxay waa ninkii ribada cuni jiray ummadda dhiiggeeda miiran jiray waa dhiig miirad goofano waa shilin waad ogti inuu ninka ribada cuna inta badan wuxuu ka faa'idaystaa yuu ka faa'idaystaa masaakiinta ribadu waa cagsigii sadaqadee wey sadaqa yaa la siiyaa sadaqa waxaa la soo shareecadu tiri waxaa lagu gacan qabtaa masaakiinta ribana waxaa lagu baangadeeyaa masaakiinta waa cagsigii saa darteed baa ilahay iskugu xidhay yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat maxaa laisu daba dhigay inaad fahantaa la riba waxay did ku tahay ka soo horjeedaa asadaqa miskiin in la caawiyo oo garabka la qabto oo waxa la turo alla loogu dhawaada la yaqaan ribana waa maxay miskiinkaa laga faa'iidaysta nin baahan baa baahidiisaa lagu garaacaa waa laba kala baab marka maadaama ay dhigmirata yihiin aakhare waxaa lagu cadaabahaya intaaba naarta weyn la geynin xisaabtaasaa ku dhacaysa waxaan u gudbaynaa qodob la yidhaahdo ba inaan tilmaano qaababkii ay salafkeennu iyo nabigeennu iyo saxaabadeenna iskaga ilaalin jireen xaaraanta ay uga taxadari jireen iyo innagu meeshaan marayno xadiidkii abuur waad garanaysa nabig wuxu alayh isalaatu wasalaam fi saxiixayn fi saxiix bukhaari wa hayrihi wuxuu nabi maxamed alayhi salatu slam waxaa laga yaabaa inaan gurigeyga ka imaado kadibna aan aan ka imaado masaajidka cafwan iyo banaanka gurigeyga aan ugu imaado furaashkii xaba timiroo taalla kadibna aan dhi afka iskaga tuuro ma cuntaa haddana aan ka cabsan inay noqo inay tahay timirtii sadaqada iyo masaakiinta ilaan nabigu sadaqada xaaraan bay ka aydoo looma ogolay waxaad ogtihiin hadda qawaacidka ku barateen al-aslu waa maxay asalku waxaa weeye ruuxa gurigiisa wixii yaalla asagaa iskale asalku waa sidaa gurigaad waxaad ugu timaado axad kaloo keena adaan ogeyn waa maxay waa waxaadi aduu kaa dhacay qalinka adaa iskale labaatankan shil ee miiska saaran adaa iskale waa biilka aad dhiibta ama hadhaagiisa ama aduu kaa dhacay gurigaada maxaa xoola islaamado kale keenaya asalku waxaa weeye guriga waxa yaalla lagaama xigo ayadoo sidaa tay nabigu wuxuu ka baqayaa wixii gurigiisa dhex yaalay inuu noqdo sadaqo uu noqdo markaasi dhib kaga yimaado xadiidkii anas nabi maxamed baana anoo la socod soo maray buui meel wadda ah timir taalla xoolaha in la dayacaa nabigu ummadda waa diido waa xaaraan shay hanti oo dayaca in laga tago markaasaa nabigu damcaybu inuu qaado oo cuno markaasuu lowlaa anii akhaafa an takuuna min asadaqa la akaltuha haddaanan ka baqaynin inay sadaqadii ka dhacday waa cuni lahaa inagu hadda waxaynu maraynaa waxaad hubto inuu xaaraan yahay ama lagu yidhi waa xaaraan wadaadna ku yidhi waa bannaan tahay baad derderaysaa nabiguna wuxuu taagan yahay ma huba inay xaaraan tahay laakiin waxaa dhici karta mana malayn laakiin haddaanan ka baqayn inay xaaraan sadaqata ma waan waan cuni lahaa waxaa ka daran xadiidkii cabdillahi bni camr bni caas xaafidku wuxuu leeya qasid labada xadiid hore waa intaan tan dhicin bay ahayd way dambeeyeen oo labada qiso horaa dambeysay qisnanaa dambe qisnadam qisnada horraysan ujeedaa maxay qisadaa tahay nabiga habeen habeenaha kamid ah, markuu cishaha soo tukaday uu iska seexday isagoo jiifa yuu dhinaciisa wuxuu ka dareemay wax hayo oo mudaya markuu nabigu laaco iska fuji maxay noqotay xaba timida nabigu iska cura markuu cunay yaa markiiba dareen ku yimid war iska fujisay amay tahay timir sadaqo nabigu habeenkii hurda ma seexana ma ladin suu u soo jeeday ee u gelgelanaya u dhacahayo waa ku bari isrog xagga u dhac xaaskii uu la jiifay baa tiri umusalama inayd ba la sheegaaye yaa rasuul allahi caawa hurda la-aan baa kugu dhacdee maxaa dhiboo jira wuu u warramay wuxuu yihi xalay markaan seexdoon isrogi ura isrogay yaa waxaan dareemay wax igu dhagan dhagax baan mad iska fuj timir bay noqotay waa iska afkaa ku tuuray kadibna waxaa igu soo degay amay sadaqa tahay amay sadaqa tahay aduu sadaqa tahay iska daa kamaada fikirteene islaantaad kala bixilayeen lahaydeen soo maha furaashkayga maxaa xabad timir oota soo dhigay maxaa si fiican loogu jafi waayey adi islaantaa isku mashquuli lahaa laakiin waxa maxaaraanbaa ma xalaalbaa ma reer bay ka soo faniintay ma sadaqaa hawl ku taallaba ma ah islaanaan ku fiicnaa dishibiliinka iyo maamulka ragga intaad islaanta ka dhigto baad qawdhamin lahayd xabaddaa timirta waxay kugu haysaba ama waad ku tuur ama waa tuuri lahayd um soo maa nabigu laakiin dareenkaasay gelisay habeenki hurdadaan bay ku riday calayhi salaatu wasalaam nabiga sidaa ah ee xaaraansaa iskaga dhowrayaannu ummaddiisi nahay ma tahay ma maaha waxaanu jeclayn hadhowna inuu noo shafeec qaado aan aan hooskiisa iyo hawshiisa aan ka qayb qaadan soo in dhaqankeedii agabkeedii la yeesho ma oo waddadiisii la maro oo asagii lagu daydo calayhi isalaatu wasalaam waxay culimmadu leeyihiin nabigu waxaasoo dhan waxaa u keenay iimaankiisaa zaa'id haate laakiin asal waxaa weeye gurigaadii furaashkaad waxaad ka heshay inaad cunto way banaan tahay dhe culammadu hal nin oo qabo waa xaaran ma jiro laakiin markuu iimaankaadu zaa'id yahay waxaad dareen ka qaadaysaa waxa ah, dabiinkuusa dareen ka qaadayn ninka dabiinka ka xagga iimaanka wuxuun ka dareen qaadin baad ka dareen qaadaysa wuxuuse isagu dhib u arkay nin baa adigu dhib ku ah nabigu wuxuu uhi alayhi salaatu wasalaam markuu ka digahayay isbeddelka ku iman doona muslimiinta siday xaaraanta oga fiirsan doonaan ama ugu dhici doonaan yaأti calى الnaasi zamanu laa yubaali اlmarءu ma akhada bihi ma akhada minhu am min alxalaali am min alxaraam xadiidkii bukhaari dadka waxay gaari doonaan xilli waxay cunayaan aysan u aabadayn aysan u miinadayn aysan ka fiirsanin ma eegahayaan wuxuu ma xalaalbaa ma xaaraanbaa kama fiirsanayaan muhiimaddu waxaa weeye meeshaan in xogo biila laga helayo nolol adduunna ay ku jirto sayidina abubakr radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu lahaan jiray kamaa fi saxiix wuxuu lahaan jiray adoon soo shaqeeya oo saanac ah oo muruqmaala ah, oo shaqada ku fiican wuxuu keenuu marka iska ku qadayn jiray ama cuni jiray maalin maalmaha ka mid ah ayuu raashin u keenay raashinkii buu saxaabigu cunay amir amiirulmuuminiin markuu cunay kadib buu ihi abubakar ow waxaad cunta ma garanaysaa su-aashaasu soo rogay wuxuu waa ma garanayo muxuu yahay wuxuu yidhi hadda ka hor fi ljaahiliya ayaan yaa u wadaadayey buui indhahaas kugu qabtay anoon caraaf ahayn oon wax sheeg ahayn oon kaahin ahayn baan iska dhigay buu i naftii ii geysay kaahinnimo marka qolyaan u faaliyey bui oon u curaafay oon u waxdayay ukitaab u kitaabdayay kitaabdagaya taqaanaane kadib ilaahin baa iskugu aadiyeyoo sidii bay noqotay aan u sheegay anoo maalin dhowood iska maraya suuqa unbaa ninkii asagaa dhab iyidhi warwaagay hawsh baad i hagaajisay abaalgud ujuuradii waa tagu ujuuru ii dhiibay buuri ujuuradii ayaa raashinka ka soo gaday buui aad ku qadaysa maanta sayidina abubakar muxuu sameeyey markiiba waa ismatejiyey gacantu afka geliyey ilaa uu iska soo saaray wax walba oo calooshiisa ku jiray markaasuu wuxuu yidhi riwaaya cinda wadaadka abu aalib almaki la odhan jiray saxibu quut اlquluub allahuma inii actadiru ilayka mima xamalat اlcuruuqu wa khalat alamcaa xaggee ka dagaalamay selafku xadiidkan fasirkiisa aad bay oga hadleen waxay leeyihiin maxaa amiirka ku kallifay hawsha ayada shaygii marba haddii la cuno waa dhintay marba hadii la cunay dhimay ma soo noqonayo asalna raashinka loo kay inaan cunay inuu cuno way u banaanayd maxaa yeele addoonkiisii oo xooggiisii iyo xoolihiisba asagu uu leeyahay baa keenay warkan dambe uu sheegaya xataa ma runtiiba masaabiintii lama hubo oo addoon iska hadlaaya amiirku muxuusaa iskugu dhibay waxay leeyihiin xusaa iskugu dhibay jidhkiisa iyo gankiisa inuu galuu diido oo jidhkiisu kubadba ku barbaaro ama dhig meesha ka yimaada ka ka yimid ama hilib ama uxuun ka yimid xaaraan riwaayadan dambayna u daliisha ilaah waxaan kaa magangelaya oon ka cuur daaranayaa wixii xidadaha raacay ama xiidmaha ku hadhaybu le wixii marba haddaad laqdo ood cunto si walbood isu matajiso waa adagtaha inaad banaanka wada keento xun bay calooshu laabaysa oo laadhaysa saa dartee carruurta yararka ah marka hadda intii daawo la siiyo sharbada ay soo matagaan dhakhtarku wuxuu ku le xun baa ku hadhay faraha ka qaad mar danbaa siin dr uu kuleya wabaa haay iska daa intaasaa ku filan saasayna noqonaysaa si walba uma tago xoogu yarba waxaa reebaysa salbatooyada waxun bay la hadhaysa marka imaamku wuxuu ka baqayaa in wuxuun ku hadha uu ku hadhay buu ka baqayaa nabiguna wuxuu yihi jidhkii ku barbaara xaaraan naar uu awlaa bihi ah. sayidina cumar saxaabigaa saasaa ku dhacday saasuuna samey u dadaalay bal ka warramaad hukuweennaa xaaraanay og yihiin ka dhargahaya xaaraanay og yihiin riba ay og yihiin waxay og yihiin inuu bakti yahay oo sharcigu ku bannaanayn bay ka dhargahayaan markaasi weliba kooka iskaga dejinayaan istakiinna u qaadanaya maxay idan la tahay abubakar meeshuu doonahayo iyo jannaduu doonahayo o kale aynu raadinaynaa ma tamiso ma siduu ilaahay u karaamay in naloo karaamayaan rabnaa wanaagga iyo jannada uu dooni baynu doonaynaa cadaabku ka carray baynu ka carraynaa laakiin wamaca daalika jidkiisii iyo waddadiisii iyo agabkiisii midna ma hayno waa quruurka inagu dhacay ka mid tahay waan daganahay shaydaan baa na dagay balaayaa na dagtay naf baa na dagtay oo kale waxay qabsatay sayidina cumar imaam maalik waa muwaaa ku wariyay shaafici bayhaqi waa ahar saxiixa isagu maxaa qabsaday maalin maalmaha ka mid a caano loo keenay caanihii buu cabbay ama wuu dhamay caanihii buu u bogay markaasuu yihi caanahan maxay ahaayeen ninkii siyaab wuxuu ihi min ayna laka hada laban war caanahan meelahan kuma ogeyna caanahan sidan u carfaaye dhayda ee quruxsan ee noocanah xaggeed ka keentay markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin anoo so socda ayaan soo maray hiladii ama ceelkii hebel ahaa kadibna geel geelii sadaqada ahae zakada ay la ururiye muslimiinta loo qaybinayay geelii oo cabbahaya ayaan la kulmay dhil caanay iiga liseen waxna waan dhammay waxna sibraarkan kusoo shubtay intii sibraarka weeyaha dee la soco yidhi intii saayadii ka soo hadhay weeya sayidinaa cumar muxuu sameeyey gacantu afka geliyey fartuu afka geliyey wuu ismatajiyey ilaa uu is yidhi wixii u dambeeyey bannaankaad soo dhigtay waa athar saxiixa maxay maxaa meeshaa ku jira waa amiirkii dawladda muslimiinta madaxweynaheedu weeye xooluhu asagu soo uriyee maamulayay caanihii laga soo lisay iyuu iska matajinaya ee marka horan uusan ogeyn ee loo qariyey inagu sadaqaadkii baynu cunaynaaba oon dhacaynaa zakawaadkii iyo sadaqaadkii iyo wixii agoontii hala siiya layidhi iyo wixii wadaado qaadoo masaakiinta u dirir yaaba jira aan galo xagga la jiifiyana bannaan amiirulmuminiinna wuxuu leeyahay waa xaaraan caanihii buu iska matajiyey culamadu waxay leeyihiin wa hada min shiddati waracihi wa tawaqihi min alxaraam maxaa yeelay asagu miskiin ma aha faqiir ma aha qolihii xoolaha dhaqahayee qowsaarahaya ayagu loo ogolaa inay dheefsadaan xoolaha ma aha sina ahaanba ugama bannaan caanahan ayaga hase ahaatee mar hadduu cabay leeyihin culummadu inuu iska daayo ahay inuu iska daayo farahay way u bannaan leanno lama soo celin karo miskiin dambana anfici mahaya canaar lasoo matagay asagana waa israfaadi laakiin wuxuu ka baqay aan u banaanayn inuu jirkiisa ku haro oo dhiiggiisa u raac intaa waxaan ku gabagabeynaynaa qisadaas iska ilaalinta xaaraanta iyo hawlaheeda ah mubaarak mubaarag wuxuu hi eh, raxmat ullahi tacaala caleyh oo aimadii salafka ahaa raddu dirhamin min shubhatin axabu ilaya min an atasadqa bimiati alf dirhamin wa miati alfi dirhamin wa miati alfi dirhamin xataa balaqa ilaa siti miati alf u fiirsada wuxuu yihi inaan shilin hal doolaroo shubha ku jirta aan iska celiyo oon xoolahayga ka saaro oon banaanka iska dhigo ayaan ka jeclahay buu yidhi inaan sadaqaysto boqol kun oo dirham ninka muslimkii maanta awooda ee odhanhaya inaan hal shilinoo xaaraana iska sooco ayaan ka jeclahay oo iga fadli baday inaan sadaqayso boqol kun oo dollar ninka odhan kara waa kuma or toban kun oo dollar laq oo labaatanka jabso kadib hadhow baa sadaqayn oo masaajidkaad dhisi doontaa oo agoontaad wax siin cafa allahu cama salaf in allaha kafuur raxim baad leedahay yani shaydaanku ku ku imaamku wuxuu leeyahay inaan hal dirham ma ah xaaraan ah dirhamun min shubha wey waa hal dirhamood ka shakisanta ma xalaalba ah mise waa xaaraan kii la hobay ma aha halkaa dirham inaan xoolaya ka soo soocoon iska ilaaliyo ayaan ka jeclahay buuhi inaan boqol kun oo dirham aan bixiyo uu ku celceliyey ilaa uu gaadhsiiyey lix boqol oo kun oo dirham inaan sadaqaysto masaakiin loo qabiyo aytaam loo qaybiyo limaada caqliga saxiixa kaa keenaya caqliga saxiixa wuxuu keenayaa halkaa dirham ayaa ka dhib badan kaagana daran boqolka kun ee sadaqaysatay maxaa jira lianna salaamata laa yucaadilaha shay baa la yidhahdaa inaad bad qabtood badbaado iyo in faylasha lagu gooyo xoogow carabka lagu shubay kee kee roon adoo bad qaba oo badbaaday oon waxba ku gaadhin waxna aan faa'iidinin xaarganna aan khasaarin inaad banaankaa tagto iyo adoo caloosha kuduba taal haddii afka dahab lagugu gurahaya ka war assalaamatu laa yucaadilha shay wey badqabidu aada xaaraan ka badbaado wax u dhigma ma jiro leanna sadaqadu waxaad kororsanaysa iyo khayr weeye ma makuus ma suuragal baa inaad xaggana khayr ka wado xaggana aada xumaanta ka wado adoo yidhaahda maraan nadiifin dhaqahaya waxaana ku dhaqaayaa kaadi maraan daahirin baad maxaad ku daahirinaysa nijaas daahirintu waa fiicanta laakiin biyahada isticmaal waa maxay waa kaadi waa aafo badbaadadu wax u dhigma ma jiro saas darteed selafku ninka camalka yar qur-aan akhriska yar salaatuleilka yar cibaadada yar laakin ummadda badbaadiya xaaraanta iska ilaaliya aan sadaqa badnayn bay ka jeclaayeen ninka baasha daldala ee wax walba ku fiican laakiin yar ka bada xaaraanta leannu ninkan waa nin isku daray khaladu camalan saalixan wa aakhara sayi-a ninkan laakiin waa badbaday raasumaalkiiba u ilaashaday hawshaasi hawl khatara wey ilaahay nicmooyinkiisa waxaa kamid waan gabagabaynaynaa kelimade fadhiga kan ka badan bay u baahan tahay laakiin hadda uun tusaale iyo baraarujin baan oga jeednay ilaahay nicmooyinkiisa waxaa ka mid a in nabigu inoo caddeeya qaabkan xaaraanta iskaga ilaalin lahay haddii wax intii laga digo laga digo laga digo balaaya lagu sheego halkaa la dhigo laga tago dhib bay noqon lahayd laakiin qaabka la iskaga ilaalin lahaa nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii nucmaan bashiir nucmaan bashiir waxaad ogtihin waa min sikaari saxaaba saxaabada yaryara ee dhalinyarada ahaa buu ahaa caruurtii saxaabada yaryareed buu ahaa asagoo yar oo ilmo yar ah yuu xadiid qiimo badan wariyey ummadda u ilaaliyey taa waxaad garanaysaa saxaabadu kooda yar iyo kooda weynba qadiyadan xalaashii xaaraantu meeshay ka tagnaaye nabi wuxuu ihi alxalaalu bayinun walxaraamu bayin xadiidkaa taqaaneen xalaashu way caddahay xaaraantuna way caddahay wa baynahumaa umuurun mushtabihaad waxaa u dhexeeya labadaa cadcad ee mid walba meel taagan yaha waxaa u dhaxeeya arrimo xoogow maldahan arrimo mugdi ku jiro arrimo dheehan arrimo aan caddayn wixii cad maxaa maxaa maxaa ka maxaa ka duwan oo ka soo horjeeda waxaan caddayn xaaraan cad waa la gartay xalaal cadna waa la gartay xalaasha cad roobka ilaahay ee da-ay haddaan taan saxan u horsado aan cabita eh, xareedda ku qabaysto yaa igu haysta ma axad bani aadam oo inay xalaal tahay ka shakii baa jira ma filaayo faaskaygii waan iska qaatay anigu aan tuntay kadibna hawd cidlo ah oon weligii bini aadam mulkiyiin baan xaabad ka soo gurtay kadib raashin baan ku karsaday xalaal cad soo maaha xalaasha cad waa taqaanaa waxaad adugu kasbatay in wax shubaha ah ku jirin ama ilaahay ku siiyey in wax shubaha ah ku jirin baa xalaal cad ah xaraan cad hadda waad garanaysaa khamrada ribada bakti oo dhan soo xaaraan cad ma aha kadib waxaa jira arrimo ka dheehgelaya calaa kaiira min annaas dadka dad dadka in badan oo ka mid a ah, caamada muslimiinta culammada qaybo ka mida ah, xerta dad badan bay ka dheehgeli oo aysan u caddaarayn dadna way u caddaan haddee nabigu wuxuu in badan bay ka qarsoomiy maxaan ka fahanay inna way u caddaan in yar bay u caddaanaysaa in badanna way ka qarsoomaysa nabigu muxuu yihi alayhi salaatu wasalaam see looga badbaadayaa middaas wax waa kuu cad yahay waxna waa kuma caddo wixii aan kuu cadday nabigu wuxuu faman ittaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi kuwaas xaaladaha aan kuu cadday ninka iskaga fogaada diinkiisu waa ilaashaday sharaftiisuna waa ilaashaday waa badbaaday hadduu wax dhaafayna xogow adduunyaya hawlo jidiin baa dhaafay khayr ma dhaafa adduun laga tegahayo oo xisaab adag ay ka taallo unbaa ku dhaafay laakiin aduu badbaaday waad ka badbaaday aafadaas nabigu wuxuu tusaale inoogu bixiyo waxay la mid tahay ninkii shubahaadka ku ag wareega waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraami karaaci yarca xawl ximaa yuushiku an yartaca fiihi banaankaa laga maraa soomaaliya way taqaanaa waxay dhaheen saxaro qori dheer baa la iskaga tiraa leanno haddaad meel qori gaaban qaadato saxaaridaad faraha la gelaysa adoo le aada meesha hoose la aadoo iska tirtid fartaad ku tiraysa hadii laakiin ul dheer aada qaadato qori dheer aada qaadato ood halkaa qabsato is arki maysa adiga saxaro haddaad shubahaadka iyo waxyaabahan caddayn ka fogaato xaraan is arki maysaa xadiis dacfi ku jiro wadaadana taxsiiniyaan wuxuu odhanayaa ijcaluu baynakum wa bayna alxaraami sitran min xalaal muslimiinay idinkii xaaraanta waxaad udhexaysiisaan darbi iyo gidaar xalaal ah bimacanaa waxyaaba xalaal ah ooga taga say difaac idinka noqoto xaaraanta waxyaaba xalaala ah ka taga oo faraha ka qaada iska daaya idinkoo ka baqaya amay xaaraan idin geysaa amay xaaraan idin geysaa wuxuu ihi cigaal shidaad faras bu intuu soo kiciyey oo aad u caydhiyey markuu aad orday buu ka booday faraska ordaaya isaguna uu sii daayey warwaa sidee bilaabo col ila galbuuday suu ordayaan ka shike waxaan ka yaabay buui inuu colba iila galo col meel fadhiya oo isugahayo iila galo marka keligii hagala buui anugu halkaasa ka gaadhaya marka waxaan oga jeedaa markii intay xisaabta kuu baxdo wax israacaan sidii ninka reer macallin haddaad tidhaahdo ilaahu dhegtaadna wadayaysan kuu ruqin ood ka soo hari weyso mushkila ma ah waana war waxaan waxna ama xaraan kuu geysaa ama balaayo kuula gashaa ruuxa muslimka waa inuu damiirkiisa la hadlo waa inuu maskaxiisa la hadlo wadaadkan hadlahay aakhara ku raaci maayo mid kuu fatwadayna kuur istaag keligaabaa lagula xisaabtamaya waa inaad naftaada caqligaada iimaankaada la xisaabtanto waxyaaba aada ogtihiin tihiin in laysku haysto waa xaaraan iyo waa xalaal baad ka sugelaysaa waxyaaba la og yahay inay xaaraan yihiin idinkuna aad garanaysaan baad leedihiin in allaha kafuur raxiime eh, gaajo waa cadow e eh, balka noolow ma xaqiiqa jirta wayna qabsataa wadaadaana wadna loo yimaadaa waa dhaweydba waxaa ii yimid nabigu yii labaatan iyo lix sanaan ku shaqaysanay masale xaaraan oon ogahay sheekhu ka tali intaasoo malyanna waan hayaa labaatan iyo lix sano waa ninka aan arkay ila ila dhiiranaa soomaali anuu intaa kulley soo barta wax walboon weydiiy waan ogaa buu leeyahay waxaan dabcan aan u qiil baadho oon wax u burdiyeeyo annana xoogow ka qaato hadda wadaad moogtahay wax xukumay xaqoqalin baa la sii jiray maxaad u qosaysaa almuhim wax walboon weydiiyo wuxuu leeyahay sheekhu waan ogaa waa garanhayay maxaa kuu kallifay sheekh gaajo waa cadow buuhi xaaladdu waa liidatay meel badan baan maray waxaan tegay sou afrikaan tegey xag angoolaan ka dhacay wax walba socon waaye islii baan ka bilaabay buui kas baan u galay wayna kala socotaaye ka tali wuuba ka guura hadda isli meelaha carabuu jiraa socod buu ku yimaadaa intaa badan udhaafi maayo waxbaad sheegtaa baad tirahdeen intaa udhaafi maayo almuhim aafo wey waa aafo bini aadamku waxaa rafiican ruuxa inuu la xisaabtamo wax walba waa la garanaya laakiin kas baa loogu dhacaya wuxuu inoo sheegay xaraan cad iyo xalaal cad iyo arrin ka dahsoon oo maldahan arrinta kaa dahsoon laba midun baa tahay nin caalim oo aqoon leh oo ijtihaadaya oo masalada baadhan kara kadibna meesha u rajaxnaata mari kara haddaad tahay adiyo allaha soo war cad ma aha caamay baa tahay soo ma aha maxaa nabigu ku yidhi ha u bixin meesha aan caddayn ma culays bay kugu haysaa kaba fogow shubha ku jirta iga daar war baashu wadaad baa baneeyey wadaadna waa waay iga daa wadaadka asaga aakhara u taalla ila xisaabtami maayo allah ila xisaabtami iga daa adugu haddaad caamatoy kuu caddaan weydo faman ittaqa shubahaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi haddaad caalim tahay tarjiix aad tarjiix hadduu kuu caddaan waayo asalkii masalada u laabo hawlo lagu xisaabtamo lagu barto fiqiyaadka usuulkaa jira wadaaddahay taa u taallaa laakiin caamayga ama ninka aqoonta gaaba ama xerowga weli aan halkaa gaadhin maxaa laga rabaa inuu yidhaha tan waa i caddahay waa qaatay tanna waa i caddahay waan ka tanna soo ma aha waxaa la qariyo qurun baa ku jira way cadaan weyday iga daa iimaanku kaasuu keenaya laakiin marka shaydaan wax kale nagu akriya balaayaa taalla balaayaa taalla nabigu qadiyaddaa meelo kale ku sharxay waxaa ka mid a ah xadiidkii ahaa waabis ibnu macbade taqaanee waxaa u timid buu nabigu yidhi inaad i weydiiso can ilbir nacan buu idhi nabigu wuxuu yidhi istafti qalbaka u fiirsa nabigu caam rabaa inuu wax faahsiiyo culamo iska badaaye qalbigaada wax weydii hadda hadday laba wadad ku dhahaan hebelow hawshaasi islaam baan furashoho kana iga noqoto kana iga noqoto maxay kula tahay nin baa waa xaaraan gabadha banaanka ka mar adiga xaaraan bay kaa tahay keyrkana xaal bay u tahay wana wuxuu yihi xoogow qiil ah ayaa jire barsaas yeel xoogow markaad banaanka tagto adigu keligaa oo labada wada ad ka fogaato labada wada halkooda mid baa ku danqahaya naftaada mid bay kuu sheegi qalbigaad kula hadli caqligaa kula hadli oo aakhare xusuus oo kudhi wadaadkaas dantiisa eh, maanta hadday ku roon tahay hushiisa kuu roon islaanta hayso carruurtaada reerkaa dumin laakiin shiki baa ku gelaya qalbigaada wuu ku canaanan ilaahay waa damiirkaasi wuxuu ka dhigaya caqligu iyo wadnuhu shay baatina daaci baaina wey waa daaci wadaad hoos kaala hadlaya hoos wax kugu sheegaya war amaa laga fiican yahay war kan ilmeeyo baa tihiine ama kuu danaynhayaa xoog waxaa qalin kara amuu fiiriyey war wadaadkaas kaasaa shoog kula fiican war barnaamij iska daysaa war mas kaga baxdaa ayadaba intaad iska daysa tukala ma guursataa adoo is canaanan haya oo indhaha isku hayaa istuuri marka dambe indhaha intaad isku qabato yaad shubadii ku boodi markaad ku boodaa kuugu dambeyn damiirku kula hadla mar dambe leanna ishi baad ka riday caqligu iyo damiirku ilbuule buule xaqa uu ku arko haddaan intaad indhaha isku qabato aad isku tuurto xaaraanta madwel ee ku dhuflayn ilaahay inuu kuu gargaaraba mooyeen waagadama xalaal baad ka dhigan xaal baad ka dhigan maalmaha hadda ay qolyahan soomaalidu ribada bilaabahaye ninkii intuu guri dhisto riba ku dhista ma sheego dayn baan meelaha ka qaad war maxaad samaysay ma sheegahayo war gurigii maxaad ku dhistay hebel waxmaad haynin meelahaasaan dayn ka helay wuu og yahay inuu yahay wuu giltii buu dareemaya inuu mujrim yahay us og yahay leanna wuxuu dhihi lahaa walaalkay baa iisoo diray ama ow hebel baan ka daynsaday ma sheegahayo war haddii farsana magaala lagu joogayo sheekhow su-aasha iga daayay guriga waan dhisay iga iibso gule naftiisa iyo qalbigiisa waxay u sheegayaan falkuu sameey inuu yahay fal khaldan inuu dembiile yahay buu dareensan yahay naftiisaa weli canaananaysa marka yaan lagu maqlin buu isleeyahay adii alla isu dambaysaane qolyahan soomaalida way dacayd badan yihiin iyaysan ku taabanin buu isleeyahay ystakfuuna min الnaasi walaa ystakfuuna min allah nabigu wuxuu ku yihi istafti qalbaka albiru maطmaأnat ilayhi الnafsu واطmaأna ilayhi الqalb wاlإثmu ma xaaka fi الnafsi wataradada fi الsadr wain aftaaka الnaasu waaftow nabigu waa dhameeyey laakiin waxaa weeye innagaa meel kale u soconna wuxuu nabigu waxaa weeye wanaagu iyo birigu wixii naftaada ku degto qalbiguna ku dego dembiga iyo khaladkuna waxaa wey wixii nafta kusoo noqnoqda ku dhiba aada celceliso dadku hadday doonaanba ha ku dheheen way fiican tahay wad heer saraad tahay lagaama fiicno kayrkii ka fiicnaad tahay nin soo baxaad tahay soomaali ninka ugu wanaagsanaabaa day kugu hayaan weligaa naftaadu waxaad ka dareemaysaa iyo qalbigu waa ku danqahaya shaygu xumaa eed ku jirtay ee lagugu ammaanayay qalbigu waa waxba kama jiraan adiga rabbi baa is og soomaalidu dhaqan waxay ilahan jirtay masaajidisa hayaan waxay dhihi jireen ruuxaan weligii siraysanin ha jeexa masaajidka aafo waxay ka dore garan maayo dukaydii wax ku dhaca la waayaa la yidhi soo ardaaleyey waa soo dhaliyeeyey wax ku dhacaa la waayo islaan markaasi curad ah iyadoo dhalmakabaxa ah, iyadoo aada loo jeclaa oo la ammaani jiray yaal heblaay intaad gonfiga qaaddo inta kale annagaa dhisnay bal horta noo jeex masaajidka way qaaday markay gor istaagtay tiri isma huba intay dhigtay ayadna way dhigtay maxaa jira hala yidhi isma hubay tidhi ruuxa bini aadamku ilahay wuxuu uhi baayil insaanu calaa nafsihi basiira walow alqaa macaadiira wax walbo lagu ammaano lagu macjileeyo qalbiga adiga wadnahaadu way ku danqayaan haddii iimaan un kugu dambeeyo wayna ku caananayaan laakiin waad muquuninaysaa waa la muquuninaya tiibuu nabigu ka digaya albiru maطma'ana ilayhi alqalbu waطma'anat ilayhi الnafsu wاlإثmu ma xaka fi الsadr wataradada fi sadri wakarihta an yaطalica الnaasu calayk ood weliba kahorsanaysa dadku inay kugu arkaan ma jeclid in lagugu arko ama lagugu sheeg sheego bal waa dili ninki dhowrkood riba ribada qaadata ku yidha dhowr fadhi kugu yidhahdo waad kala dhimanaysa saanta ka qaadi maysid waadna ogtay inaad dembiilo tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa in badan buu celceliyey ka hadlay cadeeyey si walba u dhigay si wax lagu fahmo maalin maalmaha kamid ah iyo saxaabadoo socdo aada u baahan saxabi ka sheekeeyey yaa waxaan nimad buu dhiidhi tog ay ku badan tahay baashan loo yaqaana dabada inagu di maansacagaley baan iska dhihi jiray iyo maansaluguley laakiin me way u eg tahay baashaa ay tif ka taha nimad buuri waan qaqabsannay waanu gowracannay dheriyaan ka buuxsan ayadoo noo karayso yuu nabigu yimid bu alayh salat slam noo yimid baahina dhacsaal baanay macal nabigu anagu kulli baahi baan eber la nahay markaasuu nabigu fiiriyey faraheedii iyo indheheedii say baash u taagayso nabigu wuxuu yihi waxaa lai la ii sheegay oo la ii waxyooday in ummad la nasakhay oo qoom la rogay oo la bedelay baashan qoomkii la rogay inay tahay baan u malayne yaan ka baqaya cafa yaan ka baqaya inaga daayo saxaabi wuxuu yihi dharyihii baan daadayna wa inaa jiyaa dharyihii baan gambinay annagoo baahan annagoo baahan nabigu hawsha muxuu ku joojiyey waa lama huba hadda ogow nabigu waa xaaraan ma dhihin waa ummaddii la masakhe la rogay ma dhihin waxaan ka baqayaa inay ummaddii ka soo jeedo oon bini aadan cunnee inaga daaye aadna waa loo baahan yahay gaajo waa cadow baa inagu dhihi hadda ni gaajawa cadow inoo soo qabta waynu ka toobadkeenaynahay ah, baasha inoo qabta hadhow markaynu ka baxno ayaynu ka toobadkeenaha faraal waa laga cumraysan lahaaye marka wuxuu ihi saxaabi waa inaa lajiya hal su-aal kami nabi allow haddee haddaadan hubin haddee bestay baaba nahay waa dhacsaale ma iska ma jirto saxaabi su-aal soo celiha ma laha waa rogna waa gambina waa daadana waa inaa lajiya baahibaa weliba baahi baan bestaynahay bu saxaabi marka qisada ayada ah axmed iyo keyrkii baa soo saariya ibn waa xadiis saxiixa wey waagi dambe nabiga ilahi wuxuu u sheegay oo loo sheegay ka fi saxiix muslim waxaa loo sheegay qoom la bedelay ama la rogay ama dhal la rogay inaysan tarmin waxna ka soo hadhin laa nasla lahu walaa caqib qolihii kunuu qiradata khaasi'iin la yidhi daanyeerihii halkaas ku dhammaadeen ma farcamin qoomka la rogo ama laga dhigo eh, dugaag ama dunya laga dhigo intaasoo ugu dambaysa mana tarmaan mana farxamaan lama rabo in la yidhaahdo ninkan wuxuu ka soo jeedaa ama bahalkan wuxuu ka soo jeedaa qolyihii reer hebeel ee waagadurooy baqaayaadkooda wey ceebtaa sii taagnaanaysa ilaahay waa ka waa nooga naxariista qoomkii uu bedelee la rogo halkaas ku leedaan indhaha la saara oo lagu cibro qaataa bes waa firgo go-aan dib baa nabiga looga sheegay laakiin maalinkaas ee saxaabadu gaajada u dhammaan hayeen laga daadiyey hilibkii nabigu ma ogeyn wuxuu ka baqay in dadka ay yihiin albiru xusnu اlkhuluq walimu maa xaaka fi الnafs wakhashiita aw karita fi riwaaya an yaطalica calayhi الnaas xadiidkii asna caankaha wey muxuu ku nabigu xadiidkii xasan wiilkii yaraa xasan ah ee nabigu awogu u ahaa uu nabigu ka wariy dac maa yariibuka ilaa ma laa yariibuka intaasu axaadiida waxay khuseeyaan ninkii ama caame ha noqdo ama caalim ha noqdee wixii uu muhmal ka noqdo dareen kaa galo shubha kaa gasho wixii kuu caddaan waayaan maxaa la rabaa banaanka laga maraa soomaaliya waag hore way taqaada la lagu tunta xalaal iftiin baa la qashaa xalaal iftiin baa waa maxay wax cad oon muhmil ku jirin baa la qashaa waad baahan tahay bakti looma cuno haddaad dhiman dhareerka waa la yska duwaa waxay lahaayeen mahmaayo ku dhisan gobonnimo iyo xalaal miirad hadda waagi dambe waxaa bedelay mahmaayo yuhuudda anuma yuhuuda laga soo qaaday danta maslaxada iyo maxay dhaheen maslaxada maqaarey baa lagu seexdaa maslaxada maqaarey baa lagu seexdaa marka waxaa la doonayaa ruuxa muslimka in gawaanicdaa loogu urdo ma aha in wadaadda la eedeeyana ma ah wax walbo kuwa caddaada xalaalnimadkiisu lagama hortaagno wixii xaaraannimadiisa kuu caddaato banaanka ka mar wixii dareen kaa galo banaanka ka fogow iskaga dheerow iskaga dheerow waxaan ku gabagabaynaynaa shubahaadka waxaa keena ee mutashaabahaadka keena waa afar nooc shaygu nabigu wuxu wa baynahumaa umuuru mushtabihaat waxaa u dhexeeya xalaasha cad iyo xaraanta cad masaa'il dahsooma dheeh gala aan caddaanin maxay la caddaan waayaan waa in la isweydiiyo maxay la caddaan waayaan waxay la caddaan waayaan xertay taa khusaysaa in caamadu aada fahmeed aan ka baqahayaaye xertay khusaysaa afar xaalo ayaa keenta in shaygii ma xaaraanbaa ma xalaalbaa la go-aamin waayo oo wadaadkii uu laba afleeyo ama uu baratamo ama adigu qalbigaadi uu xag iyo xagga midna u dhaqaaqi waayo sababka koowaad waxaa weeye shaygu inuu xaaraan ahaabaa la hubay kadib waxaa laga shiksan yahay wixii xalaal ka dhigi lahaa ma la hela mise maya ama inuu xalaal ahaabaa la hubay kadibna waxaa laga shiksan yahay sababkii xaribi lahaa baa laga shakisanaya waxay fuqadu yidhahdaan waa ashaku fi sabab اlmuxallili wاlmuxarimi tusaale gaaban tusaale gaaban falaad baad ku toogataa ama xabad baad ku toogata ugaadh banaankaa daaqaysa ugaadhi wadac way carartay way carartaa iyadoo intay debi garb eh, eh, laa ka duushay ama qow ka duushay meel hoose taalaad u tagta neefka aad toogatid ugaadhsato xalaal ma ahayn asalla shayga aadan la gowracin ama aan toogasho lagu gowracin ama aan bir lagu gowracin xaaraan baa soo maaha maxaa banaynaya in bismi illaahi lagu gowraco ama lagu toogto shiki wuxuu kaaga imanayaa neefkan waa toogatay maxabadaadiba u dhintay mise intuu qawga ka faniinay igarka ayuu ganac go-ay shirkigaabuu kugu imanaya maxaad samayn maxaynu soo maray dac yaribuka ila jawaabtu waa sidaas haddaad hubsan weyda maxabadaadiba u dhintay mise wuu ganacka oo derbigii uu ka faninay baa dilay oo waa munkhaniqi iyo mawquudo weeye aada garan weydo banaankaaba ka mar iskagaba fogow sababkii banayn lahaa ka shakisanta kii xarimi lahaa ka shakisanta islaantii ayaad dalqad ku furtay markaas waaa ka tukada war ma tii u dambaysayba waxbaa kuu dhiman maxaad sabay wadaadku asagu u yaqaanaa hawluu samaynu wuxuu ku dhihi asal baa jira wal aslu baqaa hawlaan adiga caamay baa ta caamay baan la hadlaya wadaadka ikaadi ninka caamayga ee garan waya dalqadan ma tii u dambaysayba mise waa tii labaad xalaal miridku muxuu noqonaya xalaal miridkiisu waxaa weeye inuu mar hadda si fiican u furo hadduu si furo hayaa dalqadii u dambaysiga qabsa ina kala wada waagi ninka intaad soo gursato adugu iskaan isku hela ano ahaad hadduu yidhahdaa kaba soo qaad tii labaad weeye weligii dareen buu ku qabahaya ma tamisama ma wanda fog iyo dareen war kuwan dambe wiilasha ku hore uma ekee ahaayeen wiilkii xoogo yar dhibada wuxuu dhihi warku war way ficnaaye kar khayrka daran muxuu ahaa wuxuu weligii dareen qabaa dalqadii aafo ka timid in ubad ku eeday markaas saad wadda qabow iyo eh, stress eh, la-aan u noolaatay breshin la maxay ku fiican tahay tii u dambaysayd ka shikaday si fiican u faniini xalaal noolow bannaankaad iska mar de waa caqligaa kaa kuu sheegaaya haddaad wadaad u tagto oo ku idhahdo war haddee islaantu asal inay kugu mehersanayd weeye mar haddaadan dalqadi laba saddexaad aadan hubin xaasku xaaskaadi weeye bismillahi dheh faatax maroo iska noqo habeenka u horraysa dhalmato weli dareen waad qabta ilaan dareenku adigu kaay wadaadka kama imanine adag waxaad ku baltamaysaa war gabadhii dalqadii u dambaysa ma ku dhufatay mise waa tii labaad ayadaa weydiisa war garan maaya ku tiri balaa kugu dhacde maxaad samayn weligaa waad wareegeysan carruurtii baad dib u fiirin maalinkaa iyada murantaan war waagii wii ka dambeeyey ba reerka sarad iyo qaylo yuu ka bixiy ad leedahay sadaan dhibkaa ugu dhici waa maxay xaal miiradkaadu inta wadaad ka helayso aad ku qalbi degayso isdhaafiba sababka labaada keena waxaa weeye ikhtilaatu alxalaali bilxaraam xalaashii xaaraanta baa isku darmaday neef aad gawracday mid baktiya iskaga kaa darmaday kee aad kee ahaa makana mise labadiba jawhargi baa laga bixiyey islaamna saanta aad kala bixisay baktiga iyo adug kii aad saanta kala bixiso xodha baa isku ekaada maxaad samay kala garan weyday labadii hilib maxaan ku samaynaynaa waa isla tuuraysa mar haddaad kala sooci weyday ku aad hubtay inuu xalaal yahay iyo kii xaaraantaabaa isku darmaday calaamada ku kala socdo iyo caqli midnaba weyda banaanka kamar iskaga fogo waxaa la yidhi shantaa dumarka ee meesha fadhida gabadh aad naas wada nuugteen baa ku jirta lamana garanayo maxaad samay shantaa ma ka guursan kartaa gabadh kamid mida ah? waa shantii somaaliya ka dhaqaayaysa u quruxsan magaalada joogta gabadha walaashaa guur kuu qabar mahayo soo ba afarta kalena waa kuwii loo baahnaa way isku gedmadeen haddee si dheh banaankaad iskaga mari xalaashii xaaraantii baa isku darmaday sababka saddexaad ee keena waxaa ka mid a ah, in shaygii asalkiisa xalaasha ahaa ay la xidhiidhsato oo u raaco wax xarimaya ama ama macsiyo baa raacday tusaale gaaban matalan toorri aada soo dhacdaad neef ku gawracatay bilaawo iyo toorri aad middi aad soo dhacday baad yaad digaagta ku gawractay ridu ku gawracatay ridu waa xalaal gawracuna waa xalaal laakiin tooridan iskale tooridan iyo bilaabaha neefka dilaaciye ee ee gawracay ee ka keenay yaa iskale waa soo taabsata waa booli ridii hilibkeedii waa sida marka basashii quraci lagu daaranhayay baa aroortii lagugu jarjaray midi lasoo xaday beedkii baa laguu soo dhigay quracii shahri baa kuushi maxaad samayn yani waxaa la xidhiirsaday shaygii xalaasha waxaa la xidhiirsaday macsiyo xaaraan baa la xidhiirsaday dembi baa la xidhiirsaday waxaa kaloo mi lamid a albaycu fii waqti nida aadaanka labaad ee jumcada hadduu dhaco hantida aad iibsatay duwaanka ku gadday ka war ila ilaahay wuxuu yidhi wadarulbayc fascuu ilaa dikr illaahi wadarulbayc beycan asalkiisu wuu bannaanaa laakiin xilliga aad ridayso waa macsi inaad xilliga wax iibiso neefka in la gowracda xalaal bay ahayd laakiin toorri xaaraan ku gowracday beriisku xalaal baha laakiin cusbo aad soo dhacda ku yaad ku cusbaysatay yacni shaygii shaygii xalaashaa waxaa la xidhiidsaday macsiyo taa dambe inay ikhtilaaftaan u malaynaya dhibba ma waxay kaloo ku miaaliyaan kawaanlaa tahay hilibkii aad gowracatay middi xaala ku gowracta waxaad ku jarjartay toorri aad soo dhacday xaabadii kuu taallay waxaad ku jijabsad faas aada soo xaday waxaaso dhan waa waa an yatasila bilxalaali macsiyatun waa sabab asna keena in wax caddaan waayaan ood banaanka ka marto sababka u dambeeya waxaa weeye afraad alkhtilaaf fi اladila wadaadii baa isku khilaafay aayaddan baa tusa sheegay inuu xaaraan yahay maya tanaa tusay inuu xalaal yahay xadiidkanaa tusayo inuu shaygu banaanya maya ma banaana lagaa yidhi fooday isgeliyeen adiga caamayga ood ku warartay maxaa kula quman banaanka ka mar wadaaddo idinku dagaalama dhintin anigu ma jireen waa dhaweyd baan isku qabanay cirada in la madoobeyn karo yaa taageerteen aan ruwa hadalla hadda soomaaliya waxa la qariyay maxaa le qurun ku jira soo maa waxaa in la madoobeeyo anigaiyo intii qabteen yaan ciro la madoobaynin waa xaarana banaankaan laga maxaa le wadaadda waxaa tihiin aan la soconin qaab gabdhaha loo shunkaasada iyo suqalka mashruuca jira lama socotaa buuq badan baa xaafadaha ka jira wadaadow hawshaada waxaa weeye hawl la fahmi kara ma lixdan jirkii iyo labaatan jirkii baan kala garan weyne gafuurku uu wada madow yahay balse de kadibna kadib waxaad arkaysa iyadoo hoos ka soo qoslaysa inta waa hoosbaa ka qoslaysa waa ifahantee baan ninka caamayga markay wadaad iyo wadaad isku qabtaan waxan waa xaaraan waxan waa xaalkee maxa u ron hadduu ku qanco boqolkiiba boqol in wadaadka gar leeyahay aqoon ahaan iyo diin ahaan iyo dadnimaba ha raaco dhib laha laakiin dareen hadduu galo maxaa xalaal miiradku waa side inuu iskaga istaago uu ka fogaado waxaa kamida ah in calaamaadkii calaamaadkii baa iska kaa dhex galay tacaarudulcalaamaad baa la yidhahdaa shay matalan naadir ah oon isli iyo nairobi lagu arki jirin iyo miskiin oo faqiirad ku afsag wado iga iibi kule war ka keenta wadaadu wadaadku markaad fiiriso waa nin saalix oo ahlu khayr ah oo xaaraan iyo xumaan ku tumi maysid shayganna niman ha maal hamaalqabeenhayn ma heli karo shayga markaad faxadi waa shay lasoo xaday xagee ka xasaan wa xagee ka geeray markaad wadaad ka danabcadinayso ma fiicinaa xagga markaad faad wuxu waa xalaal baasha markaad wuxu waa xaaraan calaamaadkii kutusay shay inuu xalaal yahay ama inuu xaaraan yahay baa iskaga kaa dhacayo iska ka hardinaya maxaa ku kula quman markaa iyada iska kaga fog wadaadow anuu kaa iibsan maayo bal ruux ka allaha kusaala iska iskaga fogow ha ku aafoobin tacaarud baa loo yaqaana neefkii aad gowracatay ee hilibkiisii baa uray hilibku hadduu uroo dixirigalo bakt uu saa noqdo culamadu inuu xaaraan yahay qabaan sankaas taadha mar waxaad ishu waa hilibku weli waa fiican yahay war dabka inoo saara waad ku celin war sho wuu urahayaa barima gelin waa fiican waa bad qabaa inoo kariyaad leedahay mar wa war bulgtaadiyaan hubsane mar balka hadday timaado maxaa xalaalmiradku waa maxay banaanka ka mar tacaarud alcalaamaat ikhtilaaf addalaa-il waa hal nooc iyo in xalaal xaraan ku darmato in shayga xalaashaa macsiya la xidhiirsato in sababkii xariri shayga banayn lahaa ama xarimi lahaa ay isku darmadaan cafwan laga shakiya laga shakiya aan dhaho gebagabadu waxaan leeyahay culummadu war ay ku khatimeen baan ku khatimaya waxay dhahay culummadu qadiyadda markay ka hadlahayeen almufti yufti bidanni wa al almustafti an yastaftiya qalbah hadihi alkhulaasa wadaadka loo tago ee su-aasha aada weydiiso asagu waxaa saaran ijtihaadkiisa iyo aqoontiisa iyo malihiisa meeshay oola badato xaqu inuu jiro inuu aado laakiin ninka su-aasha weydiisay wadaadka ee su-aal doonka maxaa saaran an yastaftiya qalbah qalbigiisa ha fatwo ha weydo qalbiyow caqliyow garaadow maxay kula tahay hawshaan calى اlmufti an yuftiya bالظn وعalى اlmustafti an ystaftiya qalba fain xaka fi sadrihi shayء fahuwa اlآثimu bayna وbayn اllah falaa yujihi fi اlآkhiraةi fatوى اlmufti fainahu yufti bالظaahir wاllahu yatawalى الsaraa'ir waa warkii culummada caalimka iyo wadaadka waxaa saaran asagu meeshay aqoon dhaafin weyda inuu dhigo adigu laakiin fadwada kuma badbaadaysid qalbigaadaad ku noqonaysaa waxaa laguu sheegay ma jiraa say wax tahay ma kula quman yahay mise maya hadduu qalbigaado fatwada wadaadka iin ka yidhaahdo yaad raacaysaa ma wadaadka mise qalbiga qalbigaada nabigaa kuusoo sheegay istafti qalbaka wa in aftaaka almuftuun culummaduna sidaasay yidhaahdeen haddii qalbigaadi oo garaacmaya aada wadaadka xaggiisa marto aakhara dembigaad adaa iskale wadaadku ma laha waxba laga weydiin maya asaga maxay ila asagu aqoontiisa meeshay dhigtay buu dhigay intuu kari karina waa dadaalay laakiin adiga qalbigaada ku diidanee maya ku leh ee signalka khalad bixinaya maxaad u dardartay maxaad u jiidhay maa ka hadlisid maa la tashatid xaggeed u ordaysaa shaydaan baa marka ku harkaagoogana ku aafaynaya khulaasadu muslimiinay gabagabadu waxaa weeye xaaraantu adduunkii bay hadhaysay waxaa lagaga badbaadi karaa ilaahay oo subxaana wa tacaala la iyo aqoon la yeesho wixii aada ilaahay ugu dhawaan lahaydeen xaaraanna kaga badbaadi lahaydeen xisaabteeda iyo falkeeda gala ilaahayna ka cabsada irsaaqadiiyo bil soo daahayna yaa diinkii loo dardarin aakharana loogu tumanin intaas aan oon lahaa wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu